بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب بيان ما يرد به الخبر الواحد وباب yahay بيان cadayn ma شhay la cadeeyo yuradu lagu naqahayo lagu radinayo lagu celinahayo bihi maagaasba khabar waaxidi khabarka waaxidka ah khabarka waaxidkan hadda waxaa loola jeedaa maa cada almutawaatir waxaa looga jeedaa waan waa did mutawaatir wey xadiiska mutawaatirka wixii ka horjeeda ayaa khabar waaxid loo jeeda ama laba hawrs ama saddex ama afar shiraasina hawsha uu soo tilmaamayba marka xadiiskii hadduu asaxo oo khabar waaxid yahay wixii lagu naqilaa ama lagu radin lahaa dalaaladiisa iyo sugiddiisa ku dhaqankiisa baa laga hadlahayaa lannu hadduusa xadiisku haddee sugmin xadiisu daciifa yahay hadee warasaguma yaal waa la tuurayaa wuxuu yidhi idaa rawaa hadduu wariyo alkhabara khabarka hadduu wariyaa iqatun baa wariyey nin lagu kalsoon yahay ayaa wariyey ayb idaa rawa alkhabara iqatun ma aha inaan dhahno maxaa la yidhaha alkhabaru maxaa la yidhaha iqatun inaan dhahno maaha wey alcajaa'ib sheekh laa tantay alcajaa'ib laa tantay idaa kaana fulanu iqatan maxaa la yidhaahdaa falxadiiثu iqatun waa soo sheega wey وإذا كان راوي الحديث مجهول فحديثه عند علماء الحديث ها مجهول hawlihii cajaa'ibtaha maxaa la yidhaha mustalaxaadka jaamacaadka laga keenay wey aynii sheegay marka taas afartii kelimo ayaan uga hadlay wey marka balaayo waa iska jirtaa wey wax la yaab la wey adduunka laakiin mararka qaarkood waxaa kuga soo baxayo waxaadan malaynayn oo adiga laftaaga fajac kugu noqonayo dayif marka afartaa kelimona hadeed maxaa la yidhaha wixii ka dhacay <coughs> wixii ka dhacay afartaa kelimo waxaa weeye wax badan baa ku caddaaday wax badan ayaa la ogaaday marka afartaas kelimo waxay ahayd waxay ahayd afar afar aan kusoo khulaasaynay afartan bay ahayd arbaciina maxaa la yidhaahdaa bay ahayd laakiin afar hamiintiiba toban yaan ku khulaasayn marka afartaa afartaa daruurtayda gabay da'ashadeedii dheh diric ceelka geeyo cortii hilaac daraalacdiisii dheh dooxada jubbo buuxsantii daadka webigiina difaaci sunnada miyaan deelka ka hikaasi xaqi daaha lagu rogi miyaan dabad u soo saara doodaas raggii igu nocow dan iyo yeelkiin doodaas raggii igu nocow dan iyo yeelkiin damiinka iyo kaskaabka mian hadalka deeqsi dood kalena waan soo wada dabargo odaya insha allahu tacala dood adag oo dabargo odayana waan soo wada insha allahu tacala ayib idaa rawal hadduu wariyo weeye alkhabara iqatun hadduu wariyo ninku kalsoonya hadduu wariyo rudda waa la celinahayaa biumuurin umuur ayaa lagu naqahayaa wey umuur ayaa lagu naqahaya oo lagu celinahayaa wey umuurta hadduu khilaafo khabarka waa la tuurahaya waaxidka waa axaadka hawe axaduha waxaa weeye umuurtaas iyada an yukhaalfa waa inuu khilaafo oo ku dhaco weeye muujabaat اcuquuli cuquushu waxay waajibinayso muujabaat اlcuquul cuquushu waxay keensanayso oo waajibinayso taqtadii inuu khilaafo wey ayb lannahu caqliga iyo shareecadu isma diidayaan caqliga shareecadu waa wada socdaan caqliga shareecadu waa wada socdaan fayuclamu marka waa la ogaanaya bulaanahu bulaankiisa bulaan اkhabr اlwaaxid waa la ogaanhayaa wey inuu baail yahay baa la ogaanhayaa lana harca shareecadu ana harca dheh sharcigu inamaa yaridu wuxuu ku soo arooraa inamaa yaridu lana harca inamaa yaridu wuxuu ku soo arooraa bimujawasaat اlcuquul cuquushu waxay banaynaysa tajwiiz caqliga wax ku banaan ayuu sharcigu ku yimaadaa ayib mararka qaarkood waxay culimmadu ku dhahaan oo culimmadu ka hadasha xaqaa'iq shariica waxay dhahaan shareecadu تأتي لا تأتي بمحاaلاaت العقuuل وإنما تأتي he بمحاaلاaت العقuuل cqلgu wuxuu ku wareero oo la yaabo oo tacajubo oo maxaa la yidhaahdaa maa la yidha aad ula yaabo شhareecadu way la imaanaysa oo cajiib ah laakiin wax caqligu uu diidahayo maya لأnno شhareecada waxaa loogu talga in la fahmo haddii la yihah شhareecada caqliga maxaa la yidhaahdaa way hal waxaanusan rumayn karin bay keenaysaa de taa macned waxa wey inaan shaacir la fahmi baa ka dhalanaysa laakiin caqligu shay ula yaabo oo cajiiba oo khatar ah hee oo caqligu hadba dhinac ka istaago dhaho shaygaan muxuu ah oo la yaabo oo ku fajico aa la imaanaysaa لأن الشharca inamaa yaridu bimujawasaati alcuquul cuquusha waxay banaynaysa ogoshaha ayuu la imaanahayaa wey وama bikhilaafi الcuquul cuquusha wax khilaafsan alaa harcigu lama imaanahayo cuquusha khilaafsan harcigu la imaanmayo lannahu cuquusha lafteeda la ilaalinaya ay cuquusha laga hadlahayana waa cuquulu saliima way la soco cuquusha saliimada oo maxay ka nabadgashay waxay ka nabadgashay min ashubahaad shubahaad haddii cuquusha lagu sii daayo oo maxaa la yidhaha jira ku dhaco oo corona virus ku dhaco oo balaaya ku dhacdo aidis ku dhaco hade waxa waxa wey iskaba waadix oo shareecadu meel fiican ka abaartay buu diidayo kasoo boodaya hada alcaqli almariid looma jeedo lakin waxaa laga hadlayaa alqalb asaliim ilaa man ata اllaha biqalbi saliim ay min ashirki wey ayb marka ama bkhilaafi اcuquul falaa weeye ma dhacayso weeye waani midka labaad waxa weeye an yukhaalifa nasa kitaabin waani wujuudha midka ka mid ee umuurta waxaa weeye an yukhaalifa waa inuu khilaafa khabar waaxidku oo tiqadu u warinayo xadiiska saxiixa hadda la soco nasa kitaabin aw sunati mutawaatiratin nas kitaab aayad qur'aana iyo xadiis mutawaatir ila kitaabkuna waa mutawaatir hadda la soco inuu khilaafo weeye oo fa waxaa la ogaanayaa أنhu khabar waaxidku laa أصla lahu inuusan asl lahayn mar hadduu nas aayad qur'aana oo maxaa la yihahda sanadkee mutawaatir ahaa dalaadadu wax kastaa dhici karta dalaadu inaysan maxaa la yihahda aysan ahayn qaطciya waa dhici karta iyo daahirta waa dhici karta iyo sunno mutawaatira hadduu khilaafay khabarka waa la tuuraya bukuri sheekhu aw mansuuqun ama waa mansuuq weeye khabarka waa mansuuq khabar mansuuq ayuu noqonaya ayb ayuclama anahu laa asla lahu inuusan asal bataatan lahayn aw mansuuqun in la nasakhay oo la tirtiro والثالث midka saddexaad waxa weeye an yukhaalifa waa inuu khilaafo alijmaaca ijmac ummaddu khilaafay wey fayustadlu waxaa loo deliisanaya bihi asaga waxaa loo deliisanaya ijmacaasa waxaa loo deliisanaya calى annahu mansuukhun inuu khabarkaasu mansuuq yahay khabar waaxidku iyo axaadku inuu mansuuq yahay ayaa loo deliisanaya aw laa asla lahu inuusan asal lahayn oo daciif yahay ayaa loo deliisan liannahu amar iyo shan iyo xaalku waxaa weeye laa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu ada khabar waaxidki صaxiixan inuu saxiix fayow yahay hayra mansuuqin mid la nasay hayrkiisna yahay watujmacu اlummatu ummadduna ay ku kulanto calىa khilaafihi asaga khilaafkiisa wax ka duwan ummadda ku ijmacdo maba dhici karto ma dhici karto ayb meesha miaal buu ka bixiyey oo ah ka khabari qatli shaarib اlkhamri fi اlmarati الraabica fainahu mansuuq curifa nasquhu biاlijmac calى tarki اlcamali bihi ayb marka wadaadda ijmaca sheegtaa waa jiraan lakin hada ijmac laysa bisaxiix ijmacaas laysa bisaxiix tirmidi maxaa la yidhaahdaa in laga tegay iyo waxsaas hadalkan hadda meeshu yidhaha isku qorish tirmidina waa sheega laakiin xadiiska qofka khamrada caba marka afraad in la dilahayo culammada muxaqiqiinta waxay maraan siyaasa sharciya <clears throat> in loola isticmaalo <clears throat> inuu yahay min baabi tacziir min baabi tacziir inuu yahay oo ah eh, xadiiskuna uusan mansuuq ahayn laakiin qofkii markii laga kari waayo balaayadaas oo khamradii uu iska cabaayo la shaabugo laga kari waayo ku noqnoqdo marka dambe min baabi siyaasa in loo dilay isuusan ummadda u fasaadin wadaadada maxaliga ogol saasay maraan marka nasqiga waxaa ka fiican in la yidhaahdo xaaladda iyada qofka waa la dilahayaa min baabi tacziir baana loo dilahaya laa min baabi ridda saasa ka fiican ayib marka eh, xaaladda afraad marka waa taas waa inuu an yukhaalifa alijmac wey marka ijmac mar hadduu khilaafay ummadda ay ku ijmaacday waxaa weeye khabarka inuu mansuuq yahay ama usan asal ahayn ba caddaanaysa waraabicu midka afraad waxa weeye an yafarida inuu la gooni noqdo alwaaxidu mid biriwaayati ma shay riwaayadiis inuu la gooni noqdo yajibu ku waajibahaya calى اkaafati dhammaan weeye cilmuhu calى اjamc kaafa bimacnaa aljamcu dadkoo dhan shay u yaala oo ummadoo dhan u yaalo wada sugayso ayaa nin keligiis gooni la noqday an yanfarida waaxidun mid baa gooni la noqday biriwaayati ma shay riwaayadiisa xukun buu gooni la noqdo yajib uu ku waajibayo laazim ku tahay cala alkaafati ummadoo dhan cilmuhu cilmigiisa iyo ogaashadiisa weeye ayb sidii maxaa la yidhaahdaa inay dhaheen ah, shiica ay tiri cali ibna abi aalib khilaafadiisu waxaa weeye xadiis baa ku soo arooray nin baa saas yidhi hadda khilaafo dhan oo ummadda dhan oo nebi maxamed alayh salaatu wasalaam boosku ka baxay qofka istaagaya hal qof inuu la yimaado oo siyaasa sharciya ummad dhan iyo maamul dhan oo nebi maxamed booskiisbaa istaagahaya inuu nin meel ka soo saaro hawsha waa adag tahay baale ayb hawsha waa adag tahay midda kale haddayba jirto maxaa loo keeni waayo markii ay hawshu taagnayd oo cumar uu joogay oo abubakar joogay oo cali joogay oo nebi maxamed aan weli la aasin oo saxaaba doodaysay oo maxaa la minaa amiir waa minkum amiir lalahaa maxaa loo keeni waayo hawsha maxaa loo soo bixin waayo markii maxaa la yidhahdaa laga joogo konton sano <laughs> marka la soo saarayo boqol sano maxaa loo soo saari waayo fayadullu wuxuu kutusahayaa weye daalika oo infiraadkaas wuxuu kutusahayaa weeye على أنه أمر يشأني لا أصل أما على أنه خبر محل خبر واحد كروايات واحد ورينا هيو لا أصل له إنه سن أصل هين وسن سنين باطل هي كتوزيسا لأنه شأني حالك وحاول لا يجوز ما بنانا أن يكون له أصل إنه أصل ليه وكسجن يهي أو طريقة صحيحة وكل مدي أي جرته وينفرد وجون للنقض هو واحد كوي إلا أن ينفرد واحد مسوير صوماهين وينفرد وجون للنقض oo la gooni noqdo huwa munfaridkaasu iyo waaxidkaasu bicilmihi cilmi maxaa la yidhaahdaa khabarkaas iyo riwaayadaas weeye bayna alkhalqi alcaiim khalqi iyo ummad dhan oo saxaabadii nebi maxamed iyo taabiciina isagu gooni u kala noqdo hawshaa waa adag tahay hawshaa waa adag taana halkaasu wejigaasna halkaas godo walkhamis waxaa weeye an yanfarida inuu gooni la noqdo biriwaayati ma shay riwaayadiisu inuu gooni la noqdo jarad ay dureersatay weeye alcaadatu caadadii dhaqanka uu ku dureersaday an yanqulahu inuu soo raro ahlu tawaaturi dadka tawaaturka inay soo raraan inuu gooni la noqdo shay la rabay balaayiin iyo tawaatur iyo ummaddan inay soo rarto inuu gooni la noqdo an ah, yanfarida biriwaayati ma shay riwaayadiis gooni la noqdo jarad ay ku dureersatay oo ku socotay alcaadatu dhaqanku an yanqulahu inuu soo raro ahlu tawaaturi dadka tawaaturka loogu talagalo ummadoo dhan ay soo rarto oo falaa yuqbalu kaa asaga marka la aqbali mahayo wey liannahu shan xaaladdu waxaa wey laa yajuus ma bannaana an yanfarida inuu gooni la noqdo fii mili haada midkaanoo kale biriwaayati riwaayadin gooni kula noqdo hadal noocaasoo ummadoo dhan u yaalo kaafado dhan u yaala inuu isagu gooni la noqdo la yeeli mahayo ayb ama idaa warada hadduu soo arooro buu ku yidhi ama idaa warada khabar waaxid wey hadduu soo arooro mukhaalifan xaalu yahay mid khilaafay lilqiyaasi qiyaaskiibuu khilaafay qiyaaskii iyo qawaaciddu waxay keenkeenaysay iyo adugu waxbuu khilaafay qiyaas buu khilaafay ama qiyaas aad nusuus ka dhalisay ayuu khilaafay waxaa tihi qiyaaska aayaddan iyo xadiiskan wuxuu keenayaa hee khabarkan inuu baadil yahay qiyaas aayad ka qaatay ama xadiis kale ku dhistay waxaa tihi qiyaaskan wuxuu keenayaa xadiiskan aad la ordayso axaadka oo saxiixa weliba inuu maxaa laya baadil yahay marka warkaas inu arsaxa maaha leanna maxaa weye qaacidadu waxaa weeye laa qiyaasa maca nas wey adoo qiyaas adoo nas haysta waxbaan qiyaasanaya laa yajuus wey qiyaaska noocaasa maxaa loo yaqaana dhinaca kale marki loo dhigo faasid اlictibaar baa loo yaqaanaa qiyaas la ictibaarinay maaha waa laga tegaa la tuuraya aw infarada gooni buu la noqday waaxidun baa gooni la noqday biriwaayati ma riwaayad buu gooni la noqday tacumu ay caam yeelaysa biha asagaba albalwa ee الtagliif wاlxaaja albalwa wataan soo marnay alxaaja watakliif xaajada maasada iyo danta jirta iyo takliifka ummadda shay ay wada daboolayso ayuu gooni la noqday wuxuu ku yidhi kuwaasoo dhan markii la isku daro lam yuradda khabarka asaga iyo xadiiska noocaasa lama celinayo bimacnaa alkhabaru almukhaalif lilqiyaas aw maxaa la yidhaahdaa jaa bima tacumu bihi albalwa waxaa weeye laa yuraddu lama celinayo waana soo marnayo waqad xakaynaa waan xikaayoonnay oo waan sheegnay iyo alkhilaafa khilaafka ku jira masalada ayada ah waan soo sheegnay oo ah khabar اlwaaxid alwaarid he bima tacumu bihi اlbalwa soomaanan soo marin tiina wuxuu yihi waan soo xikaayon waqad xakayna alkhilaafa fi dalika hawsha waan ka soo xikaayooda faaqnaa waan ka deeqtoomayaab can اlicaadati inaan soo celiya hadda waan ka deeqtoomaya kitaabka hawsha looma baahano wey hawsha waa lasoo maray dib ugu noqo weeye ayb fasl faama ida nfarada hadduu gooni la noqdo binaqli xadiiثin waaxidun baa la noqday faama ida nfarada binaqli xadiiثin waaxidun hadalku wuxuu isugu xiryahay faama ida infarada waaxidun he binaqli xadiiin saasuu hadalku aho gadaal buu dhacsan wajid faama manaa faacilkii faama ida infarada hadduu gooni la noqdo binaqli xadiiin xadiid soo naqlidiisa oo guurintii waaxidun baa gooni la noqdo min aruwaad macnaha wey laa yarwi uusan warinaynin hayru asaga kayrkiis lam yuradda lama celinahayo khabaruhu khabarkiisa la naqi mahayo xadiis baa raawi baa wuxuu la yimi xadiis aan cid kala warin cid uu ku dhacahaya iyo aayad quraan uu hardinhayo xadiisu hardinhayo masaa'il radinayana ma jiro masale cusub buu noo faa'iideynaya keligiisa laakiin warinaya waa nabadii caanaan leenahay wax dhibana male wax cid u khilaafahayo iyo mushkilo midnama wato wakadaalika sidaasoo kaleba kuyi low infarada hadduu gooni la noqdo raawi biisnaadin sanad buu gooni la noqdo isaga keligii sanad gooni la noqday ma arsalahu waxay irsaaliyeen oy direen hayruhu isaga hayrkiisa ay irsaaliyeen xadiis culummo kale ay dhaheen can naafic qaala rasuulu llaahi ay dheheen tusaalahaan sal allahu calayh wasalam taabici xadiis uu ay maxaa la yidhaahdaa ay uu rafciyey la irsaaliyey oo taxaabin uu ka gooyey culamo badan ay saa ku irsaaliyee yuu asagu wuxuu yidhi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam saxaabigii maxaa la yidhaahdaa sanadkii uu sheegay saxaabigii uu sheegayba kadalika low infarada raawi keligiisa wuxuu la gooni noqday biisnaadi ma shay sanadkiis weeye arsalow ay irsaaliyeen hayru asaga hayrkiisa ay irsaaliyeen yuu gooni la noqdo asagu waa xiriiriyey waa wasliyey tan de waa maadada aad taqaanaan alwaqfu walwasl wey alwaqfu xadiiskii qole istaajisay walwaslu qolana waa xariiriyaan wey marka waa masale weyn wey aw ama ma ahane aw rafcin de aw rafcin wuxuu rafciyey weye biisnaad kas de waa inan ku cadafno wakadalika low infarada biisnaadin biisnaadi ma arsalahu hayruhu aw rafci inuu rafciyey ma shay inuu rafciyey waqafa wuu istaajiyey hayruhu asaga hayrkii shay ay istaajiyeen maaa la yihaahdaa ay rafciyeen istaajiyeen cafwan yuu rafciyey xadiis ay mawquuf ka dhigeen kuwo kale iyo isagu rafciyey oo nebiga alay slam u rafciye u kor yeelo wuxuu yihi nebiga maxaa sidaas yiri wey cidda uu sheegay aw biziyaadatin siyaadu kordhiye wey xadiis buu wuxuu ku kordhiyey siyaado iyo lafdi iyo masale cusub xadiisaan haysanay oo culimo noo wariye ayuu wuxuu ku soo daray riwaayad iyo lafdi macno kala wata wey macnahaas kale oo is wataa marka waa la fiirin xadiiskiibuu khilaafsan yahay oo khilaaf buu keenahayaa mise waaa le ma keenayo hadduusan khilaaf keenaynin hadduu caaniya noqdo taa dood kama taagno laakiin riwaayadan khilaaf bay wadaawo aw biziyaadatin buu maxaa leeya xadiis ku soo daro laa yanquluha uusan soo raraynin hayruhu asaga hayrkiis uusan soo rarayn siyaad cid kale aysan soo raraynin ayuu keenay oo meesha ku soo daray weeye ayb hawlahaasoo dhan marka lama radinayo macnaha wakadalika laa yuraddu bay macnaha ku tahay wakadalika ti hore waxay ku ahayd lam yuradda khabaru soo ma ahayn وكذلك لا يرد وي لو انفرد بإسناد ما أرسله غيره أو رفع ما وقفه غيره أو بالزيادة لا ينقلها غيره معناها السيادة دي أيضا هذا الباكو جرو وذا وحي قمان سيادة ولا طورية ولا وحي قمان ولا أقبلية لبضع طرف طرف صدحات باجرو معيو عن طرف في عن التفصيل إلا يراهدو رواية وان فيرنينا horta miyay khilaafaysaa xadiista kale haddaysan khilaafin waa nabadwo hadday khilaafayso soo maaha waan fiirinaynaa laftooda ka baaraan degaynaa laga baaraan degaya min baab tarjiix iyo raawigan laftiisa in la fiiriyo waa laga baaraan degaya laakiin in la mutlaqan waa la tuuraya mutlaqan waa la qaadaya maya waa in la tafsiiliyo tafsiil axsan وqاaل bعض أصحاaب الxadيiث waxay dhaheen yuraddu waa la celinaya ziyaadaba hadduu xadiiث ay rag kala wariyeen oo maa ziyaado keeno yuraddu waa la tuuraya bay dhaheen waxna laga soo qaadi maayo warka all war sax ma sax ma tafsiilkaa la rabaa in la tafsiiliyo ayaa la rabaa ayb وqاaل أصحaabu أبي xaniifa waxay dhaheen nuska qaar waxaa ku qoran وqاaل bعض أصحaabi أبي xaniifa ku qoran saasaana fiican asxaabu abi xaniifa waxay dhaheen asxaabtii qaybo ka mida idaa lam yunqal haddaan la soo rarin idaa lam yunqal meeshaas idaa lam yunqal waxaa ku xigtaa oo nuska kale ku qoranoo kitaabka ziyaadatu idaa lam yunqal siyaadatu siyaadada haddaan la soo rarin saasaana fiican dhamusaas ku caddaanaya sidaa daraaddeed had fiirta number afar markuu qabtay saaxibulxaashuuh waa ku wareeray wuxuuna yihi qowluhu idaa lam yunqal naqla اlasli haakada fi jamiici nusakh wadaahiru anahu muxaraf walacala sawaabu haakada idaa lam yaqfal hayruhu caadatan saxna ma aha jamiicu nusakhna waa intuu asagu helay intuu asagu helay weeye nus kale ayay ku qoran tahay ayb sharxa waxaa ku qoran sharxa waxaa ku qoran aziyaadatu idaa lam yunqal naqla اlasli lam yuqbal ziyaadadu horta dhigayaaba marka meesha waxaa ku jira ama nuskha kale ku sheeg ama sharaxba ku sheega waa ziyaada ku jirto marka in la yidhaahdo weeye idaa lam yunqal haddaan la soo rarin weeye aziyaadatu ziyadada haddaan la soo rarin ka naqli اlasli oo kale kaafir tashbiih baad ka soo qaadanaysaa ka naqli اlasli soo naqlinta asalka oo kale oo asalku muxuu ahaa asalka xadiiskaa weyn oo raggu ay wada wariyeen wood oo ninkaan siyaada gooni kala noqday hada huwa اlasl wood wuxuu ku yidhi lam yuqbal la aqbali maayo oo tan macnaheedu muxuu yahay axnaaf baa wadatee waxay ku leeyihiin kutubtoodan hadduu wadaadku u noqon lahaa saaxibulxaashiyada lafteedu kutubtooda u noqon lahaa wuu heli lahaa oo ayuu waxay ku leeyihiin waxaan fiirinaynaa ziyaadada goonida lala noqday ma hal nin baa werinaya mise dhowr nin baa werinaysa tusaale ahaan xadiis baa waxa wariyay labaatan nin labaatankii eh, xadiiskaa warisay eh, shan iyo toban meel bay mareen tusaale ahaan xadiiskiisaanay ku wariyeen shan ka miduna siyaaday kusoo dareen marka hadday shan nin hadde siyaado keeneen rgsaalmaahow macnaha rag badan baa wariyey ama maahna xadiiska asalkiisii ko toban baa warisay sagaalna siyaada kusoo dareen marka waxay ku leeyihiin hadda toban iyo shan iyo toban iyo maxaa la yidhahdaa sagaal iyo ko iyo toban iyo waxba uga dhexeeyaan waa asal iyo asal rag waa isleegis oo ma jeedin wax macnaha udhexeeya male ay ku leeyihin marka saasay ka wadaan idaa lam yunqal haddaan la soo rin way aziyaadatu siyaadada haddaan la soo rin xadiiska lagu soo kordhiyey ka naqli asli oo kale sida asalku loo soo rin oo maxay tahay tana rag dhowraha warinayo tana rag xaynaha warinahayo dhowr baa warinaysa lam yuqbal lama aqbalahay yay dhaheen laakiin haddii waxay dhaheen ziyaadadan rag dhowra ay wataan asalkana xadiidka asalkiisana rag dhowra ay wataan hadday rabaan waxay so ha u waa aqbalayna waa rag badan iyo rag badan rag waa dhexdhexaadinayna rag waa dhexdhexaadinayna xugr shiilaas waa hada khata'un warkan dadkaas xadiiska wada wariyey qaybo ka mid ah ina xadiiska wada maqleen baa dhici karta kulli xadiisko dhammaystiro walaakharu midka kalena samica bacdahu qayb xadiis ka miduu ah maqlay majliska oo maxaa la yidhaahdaa gadaal buu ka yimid eh, ama intii maxaa la majlisku socday buu lulmooday ama waxbaa xoogaa mashquuliya waxbaa dhaafay waxbaa dhacay aw axaduhum midkoodbaa samicahu maqlay wey musnadan xadiikoo la tiiriyey musnad xadiikoo la yidhi sanadkii la tiiriyey saxaabigii la sheegay qaala rasuul la yidhi musnad ayuu maqlay wey aw marfuucan ama la rafciyey oo nebiga loo rafciyey oo loo tiiriyey ayuu maqlay wey walaakharu raawiga kalena samicahu xadiisku wuu maqlay mursalan iyadoo la irsaaliyey oo saxaabiga dhexda laga gooyey ayuu maqlay wey markaas maa l waa laga yaaba cidda markaa warinaysa inuuba iska gaabsanayo le hawshan qofal waa garanahayaae haddaad tiraahdo xadiiska saxaabiga adgeyso qaala nabigu waa yiri aad tiraahdo cid waa iska garanaysa wax dhimal insa yiri wayna dhacda culamadu ma iska dhacda aw mawquufan macnaa aw samica mawquufan wey ama asagoo mawquufa oo la waqfiyey oo taabiciga lagu waqfiyey iyo maxaa leeyahay saxaab taabiciga lagu waqfiyey ayuu maqlay marka wuxuu yiri hadday saato intaasoo ixtimaal jiro falaa tutraku laga tegi maayo riwaayatu hiqati ninka hiqada oo lagu kalsoon yahay imaamka xadiiska looga tegi maayo lidaalika sidaas taa daraaddeed looga tegi maayo lidaalika oo ah hawshaas ah inaysan maxaa la yidhaahdaa sida asalkii oo kale looma soo rarin in la yihahdo looga tegi maayo lanno riwaayadan waa riwaaya iqa u warinhayo wax dhibana male wey ijtimaalaadkaas oo dhanna waa jiraan wey marka aduu khabar waaxidka hawlaha lagu naqo ayuu maaa l wadaadku meesha ku sheegay waana fasal fiican wey aad muhiim ah wey fasal fiican oo muhiim ah runtii weeye una baahan kutubul musطalaxa in loogu noqdo oo halkaasay faahfaahintu jirtaa wey lakin hadda intaana waa dhiig joojin fiican wey jazah allahu khayr halkan wuxuu rabaa inuu ka bilaabo baabu اlqowl fi tarjiix axdi اlkhabarayn calى اlآkhar wuxuu baab u yahay alqowlu hadal laga waramo fii tarjiix in la kala rajaxo la kala xoojiyo axad alkhabarayni labada khabar iyo labada xadiis cala alaakhir mid kale laga xoojiyo ah, khabarulaxaadkii waxa lagu naqahayo kuu sheeg waana intaa khulaaso fiican weeye kabacdi kutubta loogu noqon middan laftigeeda kutubtu aad bay uga hadlaan wey rag baa waxay sheegeen hadda meeshan asbaabtan uu keeno fii tarjiix axad alkhabarayn boqol waxay keenaan weji oo wax lagu kala rajaxo boqol bay keenaan rag baa waxay ku gaabsadeen kontomeey konton iyo dhowr rag baa ku gaabsado ay annaga hadda laakiin wuxuu noo sheegi doonaa eh, labiiyo toban oo ku saabsan sanadka iyo labiiyo toban matniga ku saabsan labiiyo toban iyo labiiyo toban afar iyo labaatan isku darso maxaa kaa maqan sideetameey ah, markas labaatankaaga intaad qaadato sideetanka ku darso wey sida wax la wadana ogow intaa laakiin ha ku kaaftoomi marka fi tarjiix axad اkhabarayn wey calى اlaakhar mid laga rajaxo laba khabar iyo laba xadiis hadday iska kaa tacaarudeen saad u jamcin lahayd baa laga hadlaya waana baab muhiima wey limaada lianna shareecada nebi moxamed calayh الsalaaةu wasalaam kitaaban wa sunna waxay ku socotaa ariiqa waaxiday ku socotaa laakiin annaga qusuurkeenna aqoon daradeenna miskaxdeenna u liidata shubahaad nagu imaanaya cawaarid nagu imaanaysa howlo badanoo annaga nagu maariso bini aadanka ayaa waxayna tusaysaa inay labadan shay ishardinayaan oo isa isku dhinac u socon hadday saas tahay culamadu marka waxay ka dejiyeen qawaacid iyo ariiq la raaco laakiin xaqiiqati nafsi bay ku leeyihin culummadu islaamku ma jiro laba xadiis iyo laba aayadood iyo ayad xadiis tacaarudahay ma jira qaطcan lanno hal meel bay u wada socdaan laakiin maxay tahay annaga bay noo noqonaysaa waxay ku leehay atacaarud inamaa yarjic ila اlmujtahid laa ila shariica horta la soco weliga atacaarud inamaa yarjic ila اlmujtahid والناظر والباحث والشيخ لا إلى الشريعة شريعة اسمها تعارضيس horta waa inaad saa la socoto wuxuu kiri wajumlatu duuduubkiisu waxaa weeye أنه أمر يشان إذا تعارض هذا يستعارضان اسكو دعان ويا خبران لبا خبر ويا هذا اسكو دعان تعارضان اسورديان وأمكن الجمع جمع وصور تقش انتو سن horta awjuhda ku siin ayuu shiraas wuxuu rabaa inuu waa nin reer dhaqay oo oday iyo wuxuu horta inuu xooga muqaddama ka hormariyo oo fiican oo heer sare w jumlatu duuduubkiis mahadhadiisu waxaa wey idaa tacaarada khabaraani laba khabar hadday iska kala tacaarudaan wa amkana aljamcu baynahuma in la jamcina ay suurtogelayso iyo wa tartiibu in la kala ratibo axaduhumaa midkood laga ratiba cala alaakhari midka kale filisticmaali xagga ku dhaqanka ficla waa la samaynayaa war hadday kuu suurtagal tahay inaad labada xadiis jamciso ood ku wada camalfasho waad ku camalfali ama ma ahaane wa tartiibi axadihima wey cala alaakhar a tartiibka waan soo marran malaynaya kitaabkii maxaa la yihahdaa usul min cilmi usul oo tartiibku muxuu yahay waxaan len midkan two thousand twenty kan ku camalfalaynaa kan kale waxaan ku camalfalaynaa two thousand twenty one kan ku camalfalayna hada waa tartiib kan waxaan ku camalfalaynaa jiilaalka markay abaartu dhacdo kana markii roobku doo barwaaqada hada waa tartiib sheekho kan waxaan ku camalfalaynaa aayaddan markii iyo xadiidkan markii dacfigu jiro dacwada iyo maxaa le ummadda muslimiinta iyo khilaafada iyo jihaadka uusan xoog badnayn baan ku camalfalaynaa kana maxaan ku camalfalaynaa marka calanku babanay seefta maxay galka baxsan tahay hada waa tartiib wax lagu kala wado sharaacado hada waa tartiib in la kala waxeeyo umda meel la dhigo dayb saas laga wada wixii wa idaa lam yumkin hadaysan suurto kalin daalika kaas oo ah aljamcu hadduusan kuu suurto gelin iyo tartiibku wa amkana ay kuu suurto gasho nasqu axadihima bilaakhar inaad midka midka kale ku nasakdo oo tirahdo kan waa mansuuq kana waa naasikha aad tirahdo maxaa liya fucila waa la samaynahayaa calaa maa bayantuhu waxaan ku caddeeyey waa shidanta meeshaas calaa maa bayantuhu fucila waa la samayn hawsha iyadoo naskigaa la mari calaa maa bayantu waxaan ku caddeeyey fii baabi bayaani اladilai alatii yajuusu takhsiisu biha wamaa laa yajuus baabkaa asagaa oon soo marno baab looga soo hadlay naskiga takhsiiska looga soo hadlay halkaasaan ku soo caddeeyey b ugu noqow marka waa la samayn wey taarikh naskiguna muxuu ku sugnaanaya waa in taarikh la raadiyo waa in taarikhii ogaan leeya maal hawl ixtimaal ma waa in la helo taarikh iyo axwaal waa in adilo waa in la helo waan soo marno hawsha iyadaw wuxuu yidhi fain lam yumkin haddaysan suurtogeli daalika kaas oo ah nas waa aduu suurtogeli waa nasqna ma suurtogelaayo adilo ma hayno caddayn ma hayno taariikh ma hayno qowl saxaabi ma hayno waxna hayna ma jiro wuxuu ku yidhi maxaa leeyahay rujaxa waa la rajaxayaa axaduhumaa midkood baa laga rajaxaya cala alaakhari midka kale laga rajaxaya biwajhin min wujuuhi tarjiix baa looga rajaxaya wujuuhdii iyo qaababkii iyo sifaadkii iyo xaaladihii wax loo kala rajixi jiray awjuuhdaa iyo sifaadkaasi xaaladaasa maraysaa xaaladii baa hadda kuu sheegaya markow ayaga ayuu hadda kuu daldalaya wuxuu kuna yidhi watarjiixu in la kala rjac fi lkhabari khabarka in la kala rajax xadiista yadkhulu wuxuu galaa fii mowdicayni war la soco buu ku yidhi markaad wax kala rajaxayso tarjiixu laba baab unbuu galaa bas baab lisnaad wa baab lmatni buu galaa sanadka oo arijaasha xadaanii wa akhbaranii qaala rasuul lah hada huwa sanad iyo matniga oo labdiga nebi maxamed alayh salaatu wasalaam labadaasu tarjiixu galaawa watarjiixu fi lkhabar yadkhulu fii mowdicayni laba mowdic buu galaya axaduhuma waxaa weye fi lisnaadi isnaadkuna hada waa rijaasha la soco Ah, rijaaشha in la yihaahdo akhbaranaa he tusaalahaan bukhaari akhbaranaa muusa ibn ismaaciil atabudaka abusalamata alminqari baa noo waramay kabacdi sanadkii buu kaxeeyey sanadkii markuu kaxeeyey wuuu ku yihi maxaa la yihaahdaa eh, can abi hurayrata bu radi allahu canhu qaala rasuul lah buu ku yihi sanadkaa marka waxaa laga hadlay ayb midda kale maxay tahay waa weedha nebi maxamed uu yidhi wey inta xadiiska nebi maxamed uu yidhi bayna qowseynka asagana waa la fiirin rijaajsana waa la fiirin labadaas meel ba wa laga kala rajaxo axaduhuma fi isnaad wاlaaakharu fi اlmatni matniguna waa lafdiga nebi maxamed alay sla la soco faama tarjiix soo ma aha faama tarjiix matni ismi faacil in laga keeno maatin la yidhaahdo almatin hee in la yidhaahdo shawkani iyo sancaani nimankii maxaa la yidhaahda reer yamaneed yaa lagu weeraray wey da ismi faacil in laga keeno wاlaakharu lannahu matniga waxaa la isku hayaa waxaa weeye almatiin shayga qawiga luga carabiya lagu yihahdaa marka matnigan kutubta marka la leeyahay ayaa waxaa la isku hayaa ma kelimad asalo luqa carabiya mise waa muwalada oo cajan baa laga keena la isku hayaa marka haddaad tirahda muwalado weeye haddee ismu faacil ma laga dhehen kalaba doodaas haddana dhalanaysa waqti uma hayo faama tarjiix soomaa fi lisnaad والآخر في المتن buu ku yiri mtniguna waan sheegna waa lafdiga nabga عليه الصلاة والسلام ama tarjii i snaadi soo maaha snaadko la kala rajaxo famin wujuuh wajyu ku imaanaya wujuubu ku imaanaya tirooyina aad u badan laakiin laba iyo toban yaan qac ka siinayaab kuri sheekh wey axaduha mideed waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado axadu raawiyeyni labada raawiye xadiiska warinaysa midkood sagiiran inuu wiil yaro kuraya yahay wey walaakharu midka kalena kabiiran oday uu yahay weeye ciralow maxaa la yidhaahdaa inuu yahay wey mar hadday wiil yar iyo isqabteen oday de waxa laga hadlayaana waa marka xadiiska eh, maxaa la yidhaha taxamulkiisiiyo la soco maaha marka hadda la warinaayo wiilku yaraan buu ku maqlay laakiin hadda maxa la waa garcas wey odaguna waa shay waa gurguuranayo maaha taa wax laga hadlaya lakin maxaa laga hadlayaa cinda maxaa la yidhahda samaaci wax laga hadlayo markii la maqlayo wax laga hadlayo cina samaac wataxamul wax laga hadlayo markii xadiiska la maqlaayay ninkaanu mid yaroo kurayo wuxuu ahaa toddoba jiro siddeed jiruu ahaa ninkaana wuxua soddon jirba afartan jirbu ahaa la kala teg wey marka nin weyn oo maxaa la yidhaahdaa adiga aabbaha oo jalse fadhiya adiguna aad maxaa ilmariya toddoba jir siddeed jirta aabbahaana uu lixdan jir yahay konton jir yahay hadde isku si iyo maxaa la yidhaha isku fahan iyo isku garaad midna ma ahidin an yakuuna axadu raawiyeyn sagiira walaakharu kabiiran wey fatuqadimu waa la hormarin fatuqadam waa la hormarin fatuqadam waa la hormarin riwaayat lkabiir baa la hormarin weeye calaa riwaayat sagiir baa laga hormarin liannahu kabiirku abadu ay axfadu waxaa la yidhaahdaa asagaa waaa le xifdin badan oo sugid badan w isagaa sugid badan waxaa lagu hadlahayo la sheegaayo xadiiska nebigu sheegaayo khabarka la sheegayo asagaa u koobid badan oo u dhugle wey ilmaha yarkaanoo iska ciyaarayana asagaa laga hormarinaya walihaada sidaa daraaddeed ba adama hormariyey wey adama musamo waa qudima maaha adama waana in la shido walihada sidaa daraaddeed ayaa qadama hormariyey ibnu cumar uu hormariyey riwaayatahu riwaayadiisuu hormariyey wey mafcuul bihi waka walihada sidaa qadama ibnu cumaru ee riwaayatahu isaga riwaayadiis uu wariyey buu hormariyey oo ku saabsanayd filifraadi xajka ifraadkaa wey ilaa xajku wuxuu noqdaa tamatuc iyo qiraan iyo maxaa l ifraad buu noqdaa ifraadkii buu ka hormariyey wuxuuna ka hormariyey weeye calaa riwaayati anas anas ibn malik riwaayadiisu ka hormariyey oo iyadu sheegaysay qiraanka sheegaysay buu ka hormariyey faqaala wuxuuna yidhi markii lagu qabsaday ibnu cumar su-aashaa la weydiiyey ina anasan anas ibnu malik saxaabigaas kaana saqiiran buu ahaa weye laamka waa in la shido yatawallaju wuxuu u geli jiro gelitaankooda badin jiray weeye cala nisaa'i dumarka weeye wahunna dumarkuna mutakashifaatun maxaa la yidhahdaa ay madax qaawan yihiin war wiil yaroo dumarka u gelayo islaamu aysan ka xishoonaynin buu ahaa weeye islaamu u gelahayebi aniguna hee nin weyn baan ahaa buu yidhi dooda ayadaa oo sidaa loo dhigo wa ana aniguna dhammeey horta wa ana anigii cabdullahi ibn cumar haddaan ahay wuxuu yihi aakhidun waxaan hayey buu ku yidhi xajatulwadac laga hadlaaye waxaa laysku hayaa xajatulwadac nabi maxamed muxuu xajiyey waa laysku hayaa ifraad miya mise waa qiraan baa laysku hayaa wa ana aniguna cabdullahi ibn cumar haddaan ahay aakhidun waxaan hayey buu gacanta ku hayey bizimaami naaqati rasuuli lahi sala allah alay sl nabi maxamed hashiisii uu saarnaa ayaabaan garkeeda hayo anaa ku hogaaminahayey yasiilu waa dareerahayey buu yidhi oo waa shumhaya calaya dusheeda dushayda lucaabuhaa ama licaabuhaa labaduba lucaabuhabaana maxaa la yihahda labada qiraacba ana wejitaawo marka wuxuu yahay hasha dhareerkeedii iyo abuurkeedii baaba aniga garbahayga iyo madaxayga ku tifqahayey wey nin weynoo nebi maxamed ba hagayo nebi maxamed lagu aaminay hash inaysan god ka tuuran geed la hoosgelin yaan ahaa buu ku yidhi kaasuna muxuu ahaa wiil yar buu ahaa buu ku yidhi islaamaha u galahayo warkaa asaga ah ayaa dooddan ka taaganta marka dooddan waxay ku saabsanta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaajat ulwadaac muxuu xajiyey ma ifraad bay munfarid buu ahaa mise qaarin buu ahaa xalay culamada islamku marka waa isku hayaan taasaa dood adag ka taagan tahay marka kutub gooniha laga qoray waa laga niqaashay waa la isku hardiyey ayib marka dee kutubu maxaa la yidhaha axaadiid iyo kutub ulfiqi ayaa loogu noqon hayaawo loogu noqon hayo laakiin hadalkan hadda ninka la yidhaha cabdullahi ibni cumar iyo anas cabdullahi ibn cumar anas uu kuna yoolay in anasan kaana sagiina yatawallaju cala nisaa wahuna kaashifaatu nusakha kitaab qaybo ka mid ah waxaa ku qoran wahuna mutakashifaat ru'uus madax qaawan iyagoo madax qaawan ayuu u geli jiray saasaa ku qoran si kasta ahatee hadalkan yiri laga soo rarahayo cabdullahi bni cumar bayhaqi baa wariyey wuxuu leeyahy rawaahu bayhaqi biisnaadin saxiixu sax wey can zayd ibni aslam ana rajulan ataa ibni cumar faqaala bima ahalla rasuulu lah sal muxuu xajiyey muxuu ku dhawaaqay wey qaala qaala bilxaji uma ataahu xaj buu ku dhawaaqay wey xaj keli ku dhawaaqay wey saasuu fadwadii ibni cumar maxaa u sheegay ninkaa uma ataahu min alcaami almuqbil sanadka kale ibni cumar oo xajka jooga yaa ninka laftihi bud ku soo yiri wey sa'alahu waa weydiye faqaala wuxuu yidhi alam ta'tinii miyaadan ii imaan caam alawal sanadka hore ninka su-aasha weydiiyey soomaad xerow maxaa la soo noqon noqonaysaa su-aashan lafteeda soo sanadka hore weydiiyey nin wax la socda wey moogda qaala wuxuu yidhi bala haa ku weydiiyey su-aasha nac waa ku weydiiyey walaakin anasan anas ibnu maalik yascu wuxuu sheeganaya annahu qarana ay annahu sala allah nabigu ilahi qarana cumro iyo xaj isku qiilaan isku isku lamaaneeyo qaala ibnu cumar wuxuu yidhi ina anasan kaana yadkhulu cala nisaa'i hee mutakashifaat ru'uus wa inii taxta naaqati rasuulilah sl maxamed hashiisii hoose aan uguna taagnaa fakuntu asmacuhu maxaa l yulabi bilxaj isagoo xaj kale ku dhawaaqaaya oon dhahaynin labayka lahum bilxaji walcumratu isku lamaaninay yaan maqlahayay doodu marka wa taas aw marka sanadkan asaga waa la saxiixiyey oo nawowi iyo kayrkiisii culimo badan waa saxiixiyeen ayb laakiin doodu waxay ka taagantaa xagga sanadka ha la saxiixiye matnigaa la ysku haystaa hawshaa maxaa la yihahda kitaabkiisa la yidhaahdo xajat اlwadaac ninkii la ohan jiray ibnu xasm ibn xasm kitaab buu leey weyn oo lix boqol sax meelaas oo xajatulwadaac la yidhaahduu leeyahay u magac daray akhtaa cilmiga waa ku jirtaa oo dee safa iyo marwo dhexdoodana afar iyo toban orda iyo waa ku jirtaa laakiin waxaa weeye xadiis buu intuu isugu keenay oo ka niqaashay ayuu rag badanna waa caydsaday fuqaha badan ayb aan ka socono almuhim marka waxaa laga niqaashay waxaa la yidhi matnigan waxaa ku jirta nakaaro oo maxay ta nakaaradu waxaa la yidhi markii dib loo noqdo anas ibnu maalik iyo ibnu cumar yaa weyn xalay nebi maxamed alayh salatu wasalaam markuu magaalada madiinayo soo hijrooday anas waa loo keenay isagoo toban jir ah o ibnu cumarna asagoo toban jira ah yaa aabihi la soo hijroodoo gacanta soo qabto magaalada madiino keenay haadaa toban jir wa haadaa toban jir maad garateen horta maxaa marka markii la dhidaandhidiyey laba sano iyo hal sana la isku qabtay mi weyn ibnu cumar miyaa hal sano weyn mise labaa la isku qabtay xajatulwadaac marka markii la joogay waxay noqonaysaa in la yidhahdo anasna sagaaliyo toban jir buu ahaa sideed toban jir buu ahaa hee waxaa la yidhaha ibnu cumarna sagaaliyo toban jir ama labaatan jir buu ahaa laba dawoodo isku xigtaa hee ka soo qaadba hadduu sanad ka weynaa iyo haddaad tiraa laba dawod isku xigto marka laba dawod isku xigta maadaama ay yihiin kana saqiir buu islaamu u galahaya kana maxaa la yidhaahdaa ii sheeg hashan hoggaankeedanaya waxa la laa yuqbalu laa yuqbal hada صaيix inaan la aqbalin adawa صaxiix inaan la aqbalin lama aqbalayo maxaan loo aqbalaynin liannahu anas iyo ninka la yihahdo ibn cumar waxba ma kala weyna sheekhu marka hadalka xagga matniga ayaa nakaara uga jirta sidaa daradeed ibnu xasm waxaa la yidhaahdaa umuusan daahin weeye umuusan daahin wixii warka war la yeeli kara ma war la yeeli kara marka asaga xagga sanadka saxiixa ka noqdo oraga saxiixa wariyeen laakiin markii taariikhda loo noqdo taariikh markii loo noqdo waxa warka war saxiixa maaha weeye labadan nin laba nin oo isku filaya sidaa daradeed garta cabdullahi ibn cumar uxud nebi maxamed ala sl baa la ii bandhigay uxud goormay dhacday sanadkii afraad dabayaaqadiis ama sanadkii sharaad horraantiisii haye xajatulwadaac sanadkii sagaalaad hadduu maxaa la yidhahda marka uxud uu ahaa eh, uu ahaa afariy toban jir shan iyo toban jir meel afariy toban jir hadduu ahaa eh, xajatulwadac meequ noqon karaa labaatan jir ah, labaatan jir meelaasu noqon karaa sagaal iyo toban jir anasna maxaa le markaa isaguna muxuu yahay isagoo nebigu maxamed markuu magaalada madiina imaanay isagoo toban jiraa loo keenay marka ragga waa rag maaa la yihah isku dawo rag isku dawo marka hawsha halkaas ayaa nakaarada uga jirtaa almuhim lakin muhimaddu waxay tahay qaacidada guud inaan fahnaa muhiimo haddii xadiiskan markii la qaadanayay nina uu oday aho nin weyn ahaa oo wax dabdinayo xifdinayo dhowraayo nina uu ilmo yar ahaa waxaa wey weynkaa la hormarinayo kabiirka la hormarinayo warka waa cadyahow wathani wejiga labaad waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado axaduhumaa midkood waa inuu ahaado labada raawi afqahu mid ka fiqi badan oo ka faham badan min alaakhari midka kalawo nina waa nin faqiiha nina waxaa weeye waa nin maxaa la yihahdaa ama caraabiya ama maxaa la yihahdaa iska ganacsata oon cilmi raacan wey ayb fayuqadamu waa la hormarinahayaa weeye faqiih baa la hormari fayuqadam alfaqiih waa la hormari calaa man duunahu cidda asaga xagga fiqiga macrifada cilmiga u hoosaysa yaa laga hormarinahaya liannahu faqiihu acrafu asaga u ogaal badan oo aqoon badan weeye bimaa yasmacu waxa uu maqlahayo bimaa yasmac nusa qaar waxaa ku qoran bimaa samica wuxuu maqlay bimaa samica oo ficil maadi laga dhigo marka bimaa yasmacu iyo bimaa samic waa isku mid wixii uu maqlay isagaa u ogaal badan waana la hormarinaya lannahu faqiih weeye alfaadda iyo hawshaas u qasdahaya aad buu ilaalinaya weji wejiga saddexaad wahaaliث waxaa weeye an yakuuna axaduhumaa inuu ahaado labada raawi mid ka midu aqrabu mid u dhoweeye ilaa rasuuli lah sl rsulka ilah mid u dhoweeye aye fa yuqadam waa la hormarin liannahu asagu awcaa isaga u xifdi badan oo u weelayn badan oo u faham badan waxaa laysku hayaa marka an yakuuna axadumaa aqrab qurbiga maxaa laga wadaa ma qurbi waxaa laga wadaa marka nebi maxamed muxaadare qurbilmakaan miyaa laga wadaa oo ah nebi maxamed markuu hadlahayo oo dersiga jeedinahayo ayuu ninkaanu ag fadhiyaa aa ku dhegey nebi maxamed ag fadhiyaa cidna kama xigto waa u dhow yahay afkiisa wax kasoo baxa waa fahansan yahay ninna wuxuu fadhiyaa makaan fog boqolaal qof iyo kumanka qof baa ka shaysow marka hadday saa dhacdo oo nina muxaadare dersiga ka dhegaysanaya meel fog nina uu nebiga hoostiisa fadhiyo jilibkiisa fadhiyo haddana ay isqabtaan kee la hormarin kii nebigu dhawaa baa la hormarinaya taa wejiga waa l marka qurbilmakaan laga wado waxaa kaloo qurbiga lagu fasiray qurbil maxaa la yidhahda tacaayush oo maxay tahay nina nebigu u khidmaynahayey waa u gelahayey wiilkiisiibuu ahaa isaga u khidmaynaya sida anas oo kale sida cali bin abi aalib oo kale maxaa la yidhahda in adeerkiisina gabadhiisiina maxaa gabadhi nebigana qabay dad noocaas oo kalea cabdullahi bin mascuud oo u khidmaynahayey ninka la yidhahda cabdullahi bin cumar oo nebiga adeerkiisna ah haddana nebiga eh, anas in habaryartiina uu qabo maymuuna habaryartiisa anasa ah, uu qabo gurigii la seexanahay macnaha ma wada noolaashadiibaa qorbugum ise makaanka labadaba waa le kaa tiraahdaba hee alla hormarinhayaa haddaan wa kale jirin haddaan wax kale jirin alla hormarinhayaa hormarinaya والرابع midka hore marka ثالث waxa wey an yakuuna axaduhuma aqrabu ay xagga makaanka wey ama aqrabu xagga nolosha iyo xal wada noolaashada iyo wada xiriirka iyo tacaayushka guriga wey ilaa rasuul u dhow yahay wey oo tusaale ahaan oo kale xagga noolaashada waxaa ka mid intaanan ka bixin haweenkii nebiga alayh الsalatu wasalaam sawjaadkii nebigu xadiis ay warinahayaan iyo xadiis saxaabi kale warinahaya isqabtay waxaa lay nebi maxamed xaaskiisii oo guriga la joogto hawlo guri iyo maxaa lay nolol ku saabsan he haadaa aqrab sheekh lagaa teg wey adu wabaad maqasho meelahaas maxaadara ka qaatee laakiin haadihi zawja wey sheekh wey lagaa teg wey marka yuqadam waa la hormarin wey liannahu aqrabku wey agga waxaa la yidhahda noolaanta iyo guriga ama makaanka awcaa isagaa xifdinaya lannu ninka ka fog hadalka duulduul ku soo gaaraya ninka nebiga jilibkiisa fadhiyo maxaa la ku dhow waxaa la yidhahda isma dhowow waraabic midka afraad waxa weeye an yakuuna axaduhuma waxaa la yidhahda midkood waa inuu ahaado an yakuuna axaduhuma inuu ahaado mubaashiran mubaasharan mid la baashiray weeye waa shar mid la baashiray oo taagnaa wey lilqisati qisada iyo xaadiadu markay dhacaysay markay taagnayn bu taagna goobjoog baa maanu leey waan maqlayo waan arkaayo waan ujeeday wey haye aw ama maana tatacallaqu inay ku xihan tahay alqisatu alxaadiatu dhacdada iyo hawsha dhacday bihi asagay ku xihan tahay wey waa laba tarjix meeshan sheekhu sukaana dhexgeliyey in xaadiada adugu aad xaadirtay markii wuxuu dhacaya waxaad leeda hawshaa markay dhacaysay goobjoog baan ahaa qof kalena wuxuu leeyahay qofkay xaajadu ku dhacdayba waa aniga marka waa laba tarjiix laba tarjiix sheekhu sukaana dhexgeli an yakuuna axaduhuma mubaashiran mubaashira mid la baashiray lilqisati qisada asagay maxaa la yidhi markay dhacaysay goobjoog bay xaaladda markay dhahday hebel markuu dhintay hebel markuu hadlaayey hebel markii saas ahay goobjoog baan hebel markuu guursanayay goorjoog baan ahaa buu le meeshaan fadhiyo waa layga martiqaaday nin kalena wuxuu leeyahay aw tatacallaqu lqisatu bihi ninkii guursanayaba anuu ahaa ninkii hadlayba anuu ahaa anay bay igu tacalluqda hawshugu ninka lala dagaalay anuu ahaa ninka he maxaad rajayaan buu leeyahay fa yuqadamu waa la hormarin yaa la hormarin mubaasharka iyo aladi tatacalaqu bihi اlqisaةu waa laga hormarinaya dadka kale o dhan waa laga hormarinaya dadka kale laga limaada liannahu mubaasharka iyo maxaa le saaxib اlqisa hee maxaa leeyahy acrafa isaga maxaa leeyahay ka ogaal badan weeye uga ogaal badan min alqisa wa min maxaa leeyahay xaaditha weeye min alajnabiyi xaadithadaas iyo qisadaas dhacada ninka ka fog oo ajnabi ka ah ajnabiga maxaa laga wadaa qiso asaga kuma dhicinin ma qabsana hawshu weeye laakin wuxuu leeyahy meeshii un baan joogay bil lakin wuxuu leeyahy aniga qisada igu dhacday marka ajnabiga hadda lagama wado aggi maxaa la yidhaahdaa wadanka muwaaطanada wadamada lagama wade ajnabigii iyo xagga dukuulka ragga dumarka laga wada a laga wadaa qisada buu ka fog yahay wey haddii lagu yihah fulanu ajnabiyu can hadihi اmasأala waxaa weeye laa yacrifa huwa jaahil wey la soco nin baa wax ciraabay markaasa waxaa leeyahy fulan ajnabiyu can hadihi اmasأala limaada lannu ajnabiga muusan daraasiyen usul fiqi buu ka hadlaysaa waxaa lu fulaanu ajnabiyun can maxali hadi masala maxaa dhacay lanno usul fiqiga ma yaqaano marka ajnabi waa saas laga wada waa qofka aan mas'alada aqoonin ama aysan asaga lama baashirin wey saas laga wada naska qaar waxaa ku qoran liannahu acrafu maxaa la waa awlaa min alajnabiy awlaa baa ku qoran nuska qaarkood ayb marka muhim waxay tahay hadduu qisada asaga mubaashiray oo la xaadiro meeshu u joogay iyo haddii asaga laftiisa ay ku dhacday labada waa la hormarinahaya taana wuxuu miaal maxaa la loo bixiyaa wey nebi maxamed alayh salatu wasalaam inuu guursaday maymuuna inuu guursaday bintu xaari alhilaaliya inuu guursaday oo khaalid bin waliid iyo cabdullahi bn cabaas iyo habaryartooda inuu guursaday nebigu alayh salaatu wasalaam asagoo xalaal ah marka ma xalaal buu ku guursaday mise xaaraan baa laysku hayaa ibn cabaas wuxuu wariye fi saxiixayn waxaa ku sugan inuu guursaday tasawaja almaymuunata wahuwa muxrimun isagoo xarman ayadii oo maxaa la yidhaha saaxibulqisa oo qisada ku dhacdo saantii la guurso meher ku dhacay iyo ninkii ayada shukaaminhaya oo ka nebigana warka ka qaadahayey oo maxaa la yidhaahdaa raafica labadaasna waxay sheegeen hee inuu nebigu xalaalaha iyaduna xalaal marka ninkii hawsha waday oo agaasimahayey oo rasuulka ahaa oo raafic ahaa oo xadara waa mubaashir la asagu asagu waa mubaashir xadar alwaaqica nikaax u dhacay hawshii la socday hawsh kala qaadahayey meherka naga dhin miseeqa lagugu meerinaya in adeer suuq waa nagu adag yahay si hawshaasaa la waday ninkii gorgortankaa waday hee oo sooriyada odayaasha ballaminahayey iyo ninkii maxaa leeyahay iyo gabadhiioo la meheriyo ayada meherku ku dhacay waa saaxib maxaa leeyahay mubaashir iyo hee saaxibulqisa ayaday ku dhegan tahay labadaas waxay mareen inay xalaal ahayd ibnu cabaasna muxuu yidhi muxrim buu ahaa ibnu cabaas marka waxaa la raalli ahow limaada markaas qisadu dhacaysayna waad yarayd weeye la soco yaraanta lafteeda waa gashay ibnu cabaas oo maxaa lagu waxaynaya lianna xajatulwadaac wuxuu yidhi qad naahastu hee buluuq waxaan u dhawaabiyey inaan qaan gaaro saddexiyo toban jir koo iyo toban jir labiyo toban jir baan ahaa wey meeshaana islaan la guursado habeeryadiisa hooyadii la eg iyo nin oday adeerkiisa xawsh warinayo marka ibnu cabaas hee waxaa weye waa la dardara waxaa le annaga kaa waaweyn adar iska joog baa la yiri marka taasaa lagu waay waana sax wey waana sax wey xadiisku maxaa leeyahay tirmidi qeyrka ay werinay sunanta abu daa'uud iyo yaa laga hormariyey midkii saxiixaynka oo werinahayey ninka ibnu cabaas wey walkhamis wejiga شhanaad waxa wey an yakuuna inuu ahaado w axad اkhabarayn labada khabar mid ka mida inuu ahaado aara mid badan wey maa ruwaatan ruwaad badan wey ruwaad badan baa warinaysa wey labaatan iyo soddon nin baa warinaysa midna hal nin iyo labaa warinaysa wey fayuqadam waa la hormarinayaa weeye calى اkhabar اaakhari khabarka kale oo ruwaadiisu ay yaryihiin oo nin iyo laba warinaayo yaa kan laga hormarinaya laakiin mar walba ma ah la soco xisaaba maxaa la yihaa hawl xisaabiya musطalixu ma aha marna waxaad arkaysaa khabar hal nin warinahayo koob iyo toban xaafid meelay mareen oo hal xaafid laga rajaxay koob iyo tobankan maa la la tuuray kutubu soon bay dhex taallaa sheekh wey marka ma hawl xisaabiya waa badan tahay ah, ma jirto hawshan ha ku qaldami sheekh hawshan hadda waxbaa lagu fahansiinaya laakiin markaad wax mutaalacaynaysa ama raajacaysa amaad saxiixda ama daciifinayso waxay kaaga badan tahay akthara min dalika aqaldami akthara min dalika bay kaaga badan tahay hawl adagu waa inaad caddayso riwaayadaanu inay tahay kuwii ruwaada badan la qaadan jiray aqalina la tuuri jiray inay tahay waa inaad iska hubiso fayuqadamu intaana hilmaam haddan xusuustee maxaa la yihahda akhbaarta annaasik walmansuuq fi laahaar alxaazimi kitaabkiisa hala akriyo kitaab akhbaarta nabi axmed cali naasik iyo mansuuqeeda tacaarudkeeda ku saabsan naasik walmansuuq fi laahaar xaazimi kitaabka akriya wuxuu yidhi fayuqadam marka waa loo ognahay an yakuuna axad اlkhabarayn akara ruwaatan weeye fayuqadamu maxaa la yihaha alkhabaru cala alakharuun khabarkaa ruwaadda badan ay warinayaan kan kalaa laga hormarinahayaa weeye ayb liannu cadada badan waxay kutusaysaa weeye inay cilmi iyo hawl inay hayaan ayay kutusaysaa w laakiin waxaan ku yidhi mar walba maahane la soco o min asxaabina waxaa ka mida man baa ka mida qaalaya laa yuqadamu la hormarin mayso ma jeedi durbishu ilash ushu ku dhufto asxaabtana qaar ba lama hormarinahayo hawsha tiro xisaabiya maaha halkan mid baa warinaya labaa warinaysa halkaana waa labaatan waa toban maya hawshadaa maaha buu ku yidhi raggii baa waa sax rag doodaa qabaa jira laakiin doodaa waa in si fiican loo fiiriyo markaad wax fiirinayso laa yuqadamu min asxaabina waxaa ka mid ah, man qaala yidhi laa yuqadamu la hormarin maayo kamaa sidoo laa tuqadamu ashahaadatu shahaada aan loo hormarinayn bikasrati اlcadadi tirada badan daraaddeed aan loo hormarinayo kasrati cadad nusa qaar waxaa ku qoran bikasrati اlcuduul saasaa ku qoran bikasrati اlcuduul inay cuduul badan ay warinahayaan maxaa la yihahda cafwan ay shahaadada la yimaadeen midda ay laba nin warinahayaan looga hormarin maayo oo maxay ta macnaheedu xaadiثaa dhacday laba nin baa ka markhaati kacday xaadii laba nin marka markhaati waxbaan ku waxaynay wey waan ku xukunay wey haddana waxaa timid labaatan nin soddon nin oo hawsha lafteeda ka markhaati kacaysa ma dhahaynaa soo celiya xaadisadii iyo markhaatigii oo labadana ay ka markhaati kaceen waxaanu helnay hee soddon nin oo kale oo cuduulaha warinayse soddonkana ha lagu xukumo labadin hala tuura miyaan dhahaynaa maya qaadiga hadday u yimaadaan soddon ninoo cuduul ah iyo hadday laba caadilina u yimaadaan hee waa isku mid xukunka waa ridahaya wax lagu kala duwahaya ma jirto kadaalika khabarkuna waa saas bay dheheen oo wax lagu kala horumarinayo ma jirto weeye ragga halkaasay mareen wa lagu kala horumarinaya ma jiro shiraasi dhinacaasor maxaa la yihahdaa buu rajaxay wuxuu ku yidhi walawalu midka hore oo ah in kuwa badan riwaayadoo la hormarinayo hee asaxu saasa ah maxaa la fa yahuud badan saasaa ah fa yahuud badan laakiin midda kale lafteedu ma sahla in la soco wey maxaa dhacay lianna qowl aljamaacati jamacada qowlkoodu aqwa isaga xoog badan wey fi dhanni waa sax wey fi dhanniga asaga inuu xoog badan yahay baa kuusoo degdegaysa laakiin wax iska hub wey wa abcadu isagaa fog weeye can isahwi maxaa la sahwi iyo hilmaan isaga ka fog wey nusa qaar waxaa ku qoran wa abcadu can tuhma tuhmada iyo in la maleeyo asagaa ka fog ayaa maxaa la yihahda qaar ku qoran wey lakin isku mid وأبعد marka عن السهو سهوga isaga ka fog wey ولهذا sidaa daraadeed bu qاaل الله taعالى alla wuxuu yihi أn تضل إحdاahuma fatذkira إحdاahuma الأخرى ayb alla muxuu yidhi eh, an taila inay lunto inay lunto an taila inay luntay karaahatan wey waxaa saa loo sameeye laba dumara laysugu lamaaniya karaahatan necbayso iyo kohsi wey la kohsanaya an tadila inay lunto ixdaahumaa midood weeye oy hawsh maxaa la yihahda ka lunto wey oy hilmaanto fatudakira ay xusuusiso ixdaahumaa midood weeye xali alukhra mid kale xusuuyo tira naa soo maadagoyn hebloy xaliimoy naa saasay ahayd siaa ku see adiga wey midda kale ay qabato wey Ah, kutubal waxaa ku qoran fiqiga imaamu shaafici hooyadiis iyo islaan kalaa markhaati loo keena markaasuu qaadigii wuxuu dooca inuu kala geeyo wuxuu yidhi adigu xagga tag oo midaan la waraysto midaana la waraysto mid walba warkeeda u fiiriyo imaamu shaafici hooyadiis waxay tihi ma jirto ilaahay wuxuu leeyahay fatudakir ixdaahuma alukra xaggee noo kala geynaysaa ilahay nama kala geyna qaadiga jooji bay tir warkooda qaadigi marka dhiig baa ka soo daatay wixii waa runtii raalle ahaw waxaa la yidhaha warkii u dhegaystay wey ah, kutub marka waxaa la yidhaha annaga imaamka annagu hada huwa alfaqiih maxaa la yidhaha wa umuhu hee atar iska ilaali hawsha wey hawsha iska ilaali sheekh nagama dhowaan kara naga reer bani haashim maxaa la yihahdaa reer quraashada an tadila ixdaahuma marka karaahatan an tadila ixdaahuma weeye fatudakir intay muddaad hilmaantay way fatudakir ixdaahuma alukhra marka waxa weeye waa tirada waa la fiirinayaa wuxuu ku yidhi wasaadisu laakiin masaladu waan sidaas aan soo marnay khilaafka uu ku jira waan ogaanay markaan khilaafka ogaanay tarjiixa maxaa leeyahay shiraashi qaabka asaga la qumay waa rajaxay adiguna hadh waa raadsanaysaa waa dhib yartahay wasaadisu waxaa weeye khilaafka inaad ogaataa waa min axsani wa afdal masaail wey la soco khilaafka ina masalahan khilaaf ku jira inaad ogaato ayuha ikhwa waxa way hawl sahlan maaha la soco waxaa khilaafka lagugu sheegaya lanna culimada islam waxay ku leeyihiin man lam yacrif ilkhilaafa hee lam yashama hee ama lam yashuma alcilmi cilmigaba ma carfin sankiisana ma arag roob meelu ka daayana weligis ma arag cilmi ma huwa alcilmu macrifatu lkhilaaf bayna alculamaa inaad garanayso lakin haddaadan garanaynin wax aad la socota ma jirto ah, meel guriba inta lagu soo xirtay yaa inti markaas he isaga laqmaneed baa laguu dhiiba muxaadara lagaaga jeediyey intii kale kabacdi maxaa dhacay waa laguu gambiyey woy ayib hadhow marka maa hadii laguu gambiyey haddi ragga gambintu aysan maa anfacayn baa jirtay moogta rag baa soo baxayo masaajis wejiga maxaa la yihahdaa lixaad waxa weye an yakuuna inuu aada axad raaweyn baa wuxuu yahay wey axad raaweyn iyo akaru suxbatan nebigu waa la saaxiibay wey nebigu muddo badan la socday wey nebiga markii lasoo saaro ilaw ka dhimanayo waa la socday wey ayb fa riwaayatuhu marka asaga riwaayadiisa haddaysan saxaabo ahayn ay yihiin dad kalena oo sheekh kale ama taabici ama saxaabiga laftiisa laba taabici wax ka warinaysa waan fiirinaynaa waxaan leenahay taabicigaanu cabdullahi bni cumar intaasuu sanuun ag fadhiyey midkaanu mar buu inta u yimid yuu xadiis ka wari kabacdin oo isaga tegay marka waxaan lena ninka cabdullahi ibn cumar la socday labaatan sano soddon sano iyo ninka maxaa la yihahdaa u yimid sanad iyo bilaal la joogay isku mid maahow ah, nin baa waxaa lagu leeyahay eh, wuxuu la joogay imaam eh, ninka la oran jiray sufyaan ibnu cuyayna miyuu ahaa maxaa la yihahdaa eh, ibnu cumar alcadami ninka musnadka iska lahaa ibnu cumar alcadani waxaa la yihi alaasiina caaman buu maxaa la maka ag fadhiyey alaasiina caaman marka ninkii lahaa ninka sufyaan ibnu cuyayna ag fadhiyey haddaad adigu u timaado adoo sanad ahayn haddaad tiraahdo xadatani waa akhbarani kabacna isku dhacdaan waxaa lagu leeya sanadkaaga waxaa lagu dhufanahayaa sagaal iyo labaatan kabacdi lagu dardaraya lanu ninkaanu sheekha ninka buraashada iyo kutubtaba lafteeda gacanta ku hayayba ahaw marka xaggeed isaga imaanaysaa la kala tegi marka hadday saxaaba noqotay hadday culamo kala noqotaba suxbadu hawl goonihay leed waa la fiirinaya an yakuuna axadu raawiye akara suxbatan wey fa riwaayatu awlaa riwaayadiisa awlaa horaysa wey liannu acrafo asaga maxaa la yidhi u ogaalma u garasho badan bimaa daama wixii joogtoobay weeye oo min asunani sunnooyinka wey sunnada tii la nasakhay tin maxaa la muxkamada maxaa la midda hee howlaha sunanka asagaa la socda nebi maxamed markiisa awalkiisa wuxuu samayn jiray wasadka wuxuu samayn jiray aakhirul xayaa wuxuu samayn jiray howlahaasoo dhan wuu garanahaya nin wax madalba meel ugu qoran wey marka waxaa weeye liannahu acrafa si waa u ogaal bimaa daama wixii daa'imay oo joogtoomay oon la nasakhin oo mina sunan sunooyinka nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam wasaabicu wejiga toddobaad waxa weeye an yakuuna howlahan waa iska fududayahin waan dareerinaynaa hadhowna kutubadu ka muraajacaynaysaan tadriibu raawigoo kale konton buu sheegaan umalaynaya halkaana labay toban baa lagu sheeg mar kontonka maxaa la yaraha baa qacdaga siinaya wey iyo kabacdina boqolka is tilaabaysaa hawshay isu daba socota ma ujeeda labay toban baad baranaysaa konton baa baranaysaa boqol baa baranaysaa sa dhigata hawsha wasaabicu laakiin maxaa la yaha mataqaana ninka hogay oo bahay ee ninka yirahda intaana ku gaaftoomaya wey ninkaasi waa ninka la gelahayo wasaabicu an yakuuna waxaa weeye axaduhuma maxaa la yaha axsana axaduhuma axad raawiyan wey axsana mid wanaagsan waxa weye siyaaqan xagga kaxaynta welil xadiid xadiidka la soo kaxeeyey oo alfaadi la sheegay wuu wanaagsan yahay nin baa xadiiska wax keenay si cajab qabta qisadii wuu xifdiyey wuu aruuriyey si cajiibu kugu dhibay hawl khatar ayuu kugu dhibay ayib fayuqadamu marka waa la hormarin weeye liaxsani midka wanaagsan lixasan baa loo fayuqadamu lixasani cinaayati midka dadaalkiisu aadka u wanaagsan yahay bilkhabari khabarka uu cinaayooday oo ku dadaalay ayaa la hormarin weeye tan ayaana misalka waa looga dhigaa xadiiska jaabir bin cabdillah xadiiskii dheeraa ood garanaysaan safaxaad ee muslim saxiix muslim marka la daraasaynayo hal dersi buu keligii noqdaa wadaadadu ama laba dersi baa laga dhigaa ayib sheekh albaani waatuu risaalada goonida inta ka dhigay tacliiqiyo maxaa hawlihiisi waxeeyey kabacdina maxaa la yidhahda eh, fawaa'id badan ayuu ka bixiyo waxaa la yidhahda ninka la yidhaahdo eh, nawowi nawowi manaasigta nawowi iyo keyrkiis iyo ibnu eh, rifcay rag badan baa dee xadiiskaas iyo keyrkiisba manaasigta si goona kutub looga qoray qaarna xawaashi baa la saaray qaarna si gooni ma maxaa leeyahay kutub almanaasik walxaj gooni baa loo ifraadiyey marka hawsha xajku ma sahlana hawsha ma sahlimaada waxay u sahlan waxaa weeye xajku wuxuu kugu yahay nadari saasaa la sameeyey saasaa la sameeyey saasaa rag baa minhaajka say u akrinayaan soomaaliya markay xagga tageen meel u dhaqaaqaan bay garan waaye markaasay wiil yaroo makaawi ah oo maka jooga yay dhaheen adeero khayr allah ku siiyee maxaa leeyahay xoogaagan qaado maxaa leeyahay xaji sii wey oo minhaajkaaga aw hadda minhaajka meeshan kama shaqaynayo sheekho minhaajka meeshan kama shaqaynayo waxba kama garan kartid ala shako inad ka bilowdaba garan mayso waa inaad sarcaadaysa markaad meesha tagtaba balaayiin iyo afar mani markay foodi ku geliso haddaan gacanta lagu qaban ana sarcaadaysaa sheekhu marka meelaad u dhaqaaday meelaad ka dhaqaad midna ma garaysa xagee safa kaa jida mina xagee jaayda marwa xagee kaa jirta xagee maraysa marka haddii aad xajka tagto tusaale ahaan oo kale oo xaramka tagto adoo xajinaya xaramka haddaad tagto oo maalmaha intaan xajka la gaarin yaa waxaa la sameya dad reemakaha la kacaysa taxi baa la iska qaataa waxaa la sameya mina la tagaa musdalifaa la tagaa carafaa la tagaa caradaa la iska marmaraa jamaraadkaa la maraa caradaasaa la iska soo dalxiisaa hawsha adoo xogta haya oo garanaysid hee oo maka warkeeda haya maalinta keliga baad xajinaysaa labo waxaad kaloo samaysaa dadka iyo haddaad hawsha fahanto jamaacaadka iyo dadka badan isaga tag si aad u wardido oo ilaahay ugu xiranto ood u dikrido ood hawshaad maxaa leeya u quraan akhrisato oo subxaana walxamdulilah allahu akbarta aad u wado laakiin haddaad jamaacay boqol isku raacdaan war yaa naga jooji war nin horta maalintii ka waran war maxay ahayd horta hooyadaa meeqay dhashaa war maaqan waxay dhashaa waxma dhashadu waxaasa lagu mashquulaya aduguna hawsha hawsha xaj maa tegin sheekhu cumrigaaga waxa laga yaaba mar dambe inaadan aysan adigu soo marin marka maxaa la rabaa iska dhuumo dadkaaga dhex qaado لبيك اللهم لبيك رقد حق محل القرآن أغرس ودي التوحيد كي الله أكبر ولا كرعوا طيب مركب والصابع أن يكون أحدهما أحسن مركب جابر بن حسن جابر بن عبد الله نبي محمد عليه السلام ما أنتم مكسر نقا صلاة الظهر وتكذي مقالة محل يرى مدينة أو صور نقاقي إلى وحلالو بي ها وخوش استبط إيجو ولو ده مركب حديث الطويل حديث الجابر حالي في المناسك قال له دوان way sidoo u kala dhigay jazaahu Allahu khayr wa radiyallahu anhu tayib mid khariji u yimid soo inda maalbaa mid khawaarija u yimid markaasuu masaa'il kala niqaasha intuu xooga ogaaday intuu u jido oo xabadka ku dhuftay bahal feer xabad kaga dhuftay yidhi hooyadaa kuweydeeye maxaa la yidhaha gablantay ma anaga diintana baraysaa qac ka yeertay iska tag buud kii khaarijiga ahaa hawshu waxay u noqotay bahe shaydaankii iyo shubahaadkiiba dharbaaxadii baa ka kicisayba waa fayoobaaday macallin maalmo ka bacdi inta khaarijnimada ka doobad keenay marka kuwa badan waxay u baahan yihiin feer in lagala daalo an yakuuna axaduhuma inuu aado weeye axsana mid waa siyaaqa ila xadiisi fayuqadamu waa la hormarin weeye lixasanin midkay wanaagsan tahay cinaayatu dadaalkiisa bilkhabari khabarka midka uu ku dadaalay waa la hormarinaya khabarka mid ku dadaal waa la hormarinaya maadaama xadiiskii uu si fiican u kala dhigdhigay هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين